darsigii inoogu dambeeyey ayib xaggee baynu ka bilownay darsigii inoogu dambeeyey meeshuu ka bilowday hmm? walow walowlaa id dakhalta jannataka qulta maa shaa allah musanifku halkaa muxuu u daliishanayay aayaddaasi aayaadka la midkaa sifatu اliraadati wاlmashii'ati sax weeye iraadadu maaqay u qaybsantaa maaqay u qaybsantaa iraadadu iraada sharciya iyo iraada kowniya waa sax iraada maxaa laga wadaa wixii ilaahay uu qadaray oo jaangooyey sidii ilaahay ugu talagalay ku dhacahayaan inuu ilaahay jecel yahay iyo inay ilaahay uu necib yahayna kuma xirna wuxuu ilaahay raalli ka yahay xusan ka ahaynba isagoo macnaha aan jeclayn buu shayga raalliwaxooy jaangoynayaa xikmad buuna ka leeyahay ilahi subxana wa tacaala xikmad ayuu ka leeyahay iraada sharciya laakiin waa wax ilaahay uu jecel oo raalli uu ka yahay dadkii loogu talagalay inay qaataan oo loo soo dejiyeyna inay diidaanna waa dhici kartaa inay dad ogolaadeenna waa dhacda inay dad diideenna way dhacday ayib halkaa waan ogaanay sifadaa sifatu liraadati walmashiiati waa soo qaadanay maxaa labaad oo aan darsigaa kusoo qaadano sifaad ya ilaahay jacaylkiisa inuu ilaahay wax jeclaado ayib ma sifa daatiya mise waa sifa ficliyo ilaahay qofku markuu wuxuu ilaahay jecelyaha la yimaado unbuu alla jeclaanaya bis waa wax mar walbeeta ilaahay uu ku tilmaaman yahay oo waa sifa qadiima horraysay laakiin hadda cidda ay xiriir kala leedahay baa soo cusboonaanaysa waa inagii tusaalaynay qofkii gaalka ahaa shalay ilaahay wuu nibcaa markuu kufriga ku jiray laakiin maanta hadduu islaamo ilaahay wuu jeclaanaya ma ahayn ilaahay inuusan awal jacayl lahayn sifo u lahaa weeyaan laakiin sifadaani wixii ay ku tacalluqaysay oo ku xiriirsamaysay baa soo cusboonaatay markaasuu ilaahay jeclaaday subxaana sifadaa maxabada marka waa soo qaadanay waana sifa ilaahay sifaadkiisa kamida ah. mana la awilahayo ma la diidayo mana la tashbiihinayo ayib maxaa kaloo soo qaadanay sifatu raxma ilaahay inuu naxariis leeyahay oo sifaadkiisa ay ka tahay alraxma naxariista ilaahay iyo jacaylka ilaahay iyo iraadada ilaahay kulligoodna kuwa makhluuqa meel laguma ag insaanku wuxuu leeyahay doonitaan buu leeyahay ah. yuriid llaahu bikum lyusra so ilahay wax dooni maayo fudayd ilaa lama dooni maayo insaankuna wabuu dooni waxbuu dooni karaa insaanku waxbuu dooni karaa ayib laakiin labada doonitaan midna waa mid khaaliq midna waa mid makhluuq shuqul iskuma leh raxmaddii waa la mid waa naxariista oo naxariis buu leeyahay irxamuu man fi yarxamkum fisama nabiguna leey sal lay wslam alraaximuuna yarxamuhu raxmaan marka aadamuhu wuu naxariistaa waatuu nabigu kulaha sal lay wslam miyaan ku awoodi karaa haddii qalbigaaga ilaahay naxariista ka siibay ninkii odaygaah reebaadiyaha waatuu nabigu kulaha marka aadamuhu wuu naxariistaa ilaahayna wuu naxariistaa laakiin shuqul iskuma leh naxariistaadu waa naxariis makhluuq naxariista ilaahayna waa naxariis khaaliq sifaadka ilahay o dhan wada maraysa kulligood sifatu raxma saasaan kusoo marray ayib maxaa kaloo soo marray sifatu alridaa maaqa aayadood baan kusoo qaadan hal aayad ilaahay inuu raalli noqdo oo ilaahay uu raalli noqdo bani aadamka isla markaba inaad suuraysato raalli ahaanshaana waxa u aqaanaa qof wuxuu rabay la siiyey oo ku farxay oo ka raalli noqday bani aadam baa waxaa ku taqaanaa laakiin ilaahay raalli ahaanshihiisu waa sifa iyaduna min sifaati alafcaal ah xubbigiibay la mid tahay waxaa weeyaan meele kama shabahdo sifaatka makhluuqa waa sifo isaga u gooni arridaa in la leexiyo oo ficil lagu leexiyo ama ficilku wuxuu keensanaya loo leexiyo oo kaleeto meel kale loo awilaana sax ma ah ilaahay wuu raalli noqdaa ciddii mutaysatuu bay ku salaysan tahay waa sifa sifooyinkiisa ka mid a kuwa makhluuqana kama shabahdo ayib maxaa ka mid ah alqadab alqadab maaqa aayadood baan soo qaadan yaa shan aayadood baan soo qaadan miya <clears throat> ayib aayaadkaa qadabka ku soo arooray way kala duwanaayeen qaabkay ugu soo arooreen qaar waxay ku soo arooreen qadabka laftirkiis qaarna wax qadabkii la macno ah maxaa ka mid ah sukhti oo cara ah ya ya maqti baa ka mid ah kabura maqtan falamaa aasafuuna baa ka mid ah haye kariha ka mid ah. a soo marin kulli waa isku wada macne ilaahay baa dhibsaday ilaahay baa nicib marka makhluuqu waxa ay dhibsadaan ama nicib yihiinna meella kama shabahdo meel logama ek mar walba sifaadka ilaahay hal sifa waxaad ka tidhaahdid oo aad sugtay baad kuwa kalena ka ohanaysa alqowlu ah, fii bacdi sifaati kalqowli fii bacd sifaatka qaar ka mida wixii aad ka tirahdun baad kuwa kalena ka odhan haddaad ilaahay samci usugtay u sugtay oo khudro u sugtay oo cilmi u sugtay oo xayaato u sugtay oo aad tiri waan u sugayaa mana shabahaan kuwa makhluuqa kuwan kalena sidii dhe baad marinaysaa barti baad marinaysaa ayib wuxuu inoogu joogay baan u malaynayaa halkaa maqtiga soomaaliya iyo calada alxamdu lilaahi رب اlcaalamiin sala allahu wbaarak calaa nabiyina muxamedi وآله wasaxbihi ajmaciin amaa bacdu darsigeennaani waa kii afraad ee ka mida kitaabkii alcaqiidat اlwaasitiya oo iska lahaa sheekh axmed ibn cabdixaliim cabdisalaam ibnu teymiya raxmat ullaahi calayh waxaynu caawa darsigan uu ka bilaabanayaa sifada lix iyo oo ah hal yanduruuna ilaa an yaatiyahum allahu fii dulali min alghamaami walmalaa'ikatu waqudiya almru hal yanduruuna ilaa an taatiyahum almalaa'ikatu ow yaatiya rabuka ow yaatiya bacdu aayaati rabbik kalaa idaa dukkat ilardu dakkan dakka wajaaa rabuka walmalaku safan safa wayowma tashaqaqu alsamaa'u bilghamaami wanuzila almalaa'ikatu tanziila darsigeennan wuxuu ka bilaabanayaa oo musanifku halkan ku sheegayaa laba sifo ayaguna isku macno sidii sifadii almashiica iyo aliraada ay isku macno u ahaayeen sifatul ityaani walmajii'i imaansho ilaahi inuu imaanayo qiyaamada ayay ka warramayaan aayaadkaanu musanifku uu meeshan ku sheegay afar aayadood buu ku sheegay afartaba wuxuu u adeegsaday qaarna ityaan lafdiga ah qaarna wuxuu u adeegsaday majii labadooduna waa isku macne oo qur-aanku isku sib uu isticmaalaa sidaa ogeed nebiyulaahi muuse reetolkii markay la hadlayeen oo uu ku yidhi diintan qaato oo sabar iyo salaad kaalmaysi waxay ku yidhaahdeen uudiinaa min qabli an ta'tiyanaa wa min bacdi maa ji'tanaa u fiirso min qabli an ta'tiyanaa intaadan noo imaan iyo wa min bacdi maa ji'tanaa markaad noo timid labadii eray waa kala duwan yihiin jaa'a maji iyo ityaan laakiin waa isku macne sidaasayna sax ku tahay xadiidkan waa kusoo aroortay nabigeena fi saxiixayn waxaa kusoo aroortay dadkii qiyaamaha markii ayagoo maxsharkii qiyaamada jooga buu ilaahay uu imaanayaa muminiintii su-aal buu weydiinayaa marka markaase waxay odhanayaan haadaa makaanunaa ah xataa yaatiyanaa rabbunaa meeshaanaan sii joogaynaa ilaa rabbigaya noo yimaado u fiirsan marka haadaa makaanunaa ah xataa yaatiyanaa rabbunaa fa idaa jaaa rabbunaa carafnaa rabbigaya haduu noo yimaado waanu garanaynaa jaaa iyo yatiyanaa labadii erego kuwaas marka waa isku macni waa isku macni ayb afartaa aayadood buuna musanifku ku sheegayaa sifatulmaji marka imaanshaha ilaahay waa sifo ka sifooyinkiisa asaga u munaasab ah, kuwa makhluuqana meella aan ka shabihin bilmunaasaba wadaad baa xali baraarujiyay darsigii kitaabkaan ka bilowna waxaa sheegtay buu yidhi aayaadka kitaabka ku qoran inay yihiin boqol iyo lix aayadood bu axaadiistuna ay yihiin toddobiyo toban marka waxaa sheegtay guud ahaanna inay yihiin boqol iyo waxaa weeyaan toddobo tirsiguna saa waa ka yaryahay marka waa sabqulisaan aayaadka kitaabka ku qorani waa boqol mar dambena waa sheegaan umalaynahaya dhowr jeeraan kusoo celceliyo dambeeto aayaadka kitaabka ku qoran waa boqol aayadood axaadiista ku qoranna waa toddobiyo toban la isku daro marka maaqay noqonayaan iyo labaatan ilaana waxaa la isku darahayaa boqol iyo sagaal toddobiyo toban ugee boqol labaatan iyo iyo lix bay saa ku noqonaya ayib musanifku wuxuu yidhi wa qowluhu ilaahay hadalkiisa uu yidhi hal yanduruuna ma sugayaan ilaa an yaatiya inuu u yimaado mooyaane hum ayaga allaahu alle fii dulalin daruuro dhexdood hoosas dhexdood oo min alkhamaami daruura xaggooda ka ahaaday waalmalaa'ikatu malaa'igtuna ay timaaddo wa qudiya lagana takhallusoo la xukumo al amru arrinka hal yanduruuna ma sugayaan ilaa an ta'tiya inay u timaaddo mooyaane hum ayaga almalaa'ikatu malaa'igtu aw yaatiya ama uu yimaado rabbuka rabbigaa ow yaatiya ama ay yimaadaan bacdu aayaati rabbika rabbiga aayaadkiisa qaar ka mid ah kalaa idaa dukkat markii la burburiyo al-ardu dhulka dakkan dakkan burburin burburin waxa weye lasii burburiyo oo wajaa-a uu yimaado rabbuka rabbiga iyo walmalaku malaa'igtuba ay yimaadaan safan safan malaa'igtu ayagoo safan wa yowma maalin tashaqaqu ay dilaaci doonto assamaa'u cirku ay dildilaaci doonto bilhamaami min alghamaami daruuro xaggooda ay ka dildilaaci doonto oo wanuzila la soo dejiyo almalaa'ikatu malaa'igta tanziilan soo dejin aayaadkaa dhowrka ah aayaddaa ugu dambaysa mooyaane kuwa kaleeto waxaa ku wada qoran inuu ilaahay imaanayo kullina qiyaamaday ka hadlayaan hal yanduruuna ilaa an yaatiyahum ullaahu ilaahi inuu uga yimaado mooyaane ma wama wax kale sugayaan waxaa laga yaabaa dadka qaarkood inay sawirtaan imaansho markay maqlaanba inuu yidhaahdo imaansho waxa imaansha ka suurtabo tarkiib iyo wax isa saaran iyo wax jismi leh oo acdaa iyo xubno leh oo meel joogay oo meeshii soo banneeyay oo meeshuu joogay ay cidlo tahay haddana meel kala yimid wax noocaasuu suuraysanaya arrinkaasu bani aadamka iyo makhluuqaad ku taqaanaa laakiin ilaahay imaanshihiisa qaabka u imaanayo kayfiyadeeda inagu ma naqaan waana ka duwan yahay midda makhluuqo meel kama shabahdo laakiin lafdigan ilaahay baa ku hadlay siduu ilaahay isugu tilmaamaan ugu tilmaamayna ilaahay wuu imaanayaa qiyaamada wuu imaanayaa imaatin weliba dhab uu imaanaya makhluuqiisu wuu imaan wuu kala saarayaa way arkayaan mu'miniintu laakiin kayfiyada uu imaanaya qaabkee ma naqaan waxaad laakiin aaminsan tahay oo aad aamintaa makhluuqa iyo imaatinkooda inuusan meelle ka shabihin sidaa ogeed bay culimmadu waxay yidhaahdaan markay sifaatka ilaahay ka warramayaan ibaatun bilaa tanziih ibaatun bilaa tashbiih waa sugitaan ilaahay tilmaamihiisa la sugayo marka la sugayana waa bilaa tashbiih oo cidna loo ekeysiin maayo cidna loo ekeysiin maayo ibaatun bilaa tashbiih saasaa la rabaa marka wa tanziihun bilaa tacdiil iyo hufid ilaahay makhluuqiisa laga hufayo oo laleeyahay ilaahay makhluuqiisa meella kama shabaho adoon sifaadka ilaahayna diidaynin sifadan ilaahay waa leeyahay laakiin tan makhluuqa taqaanay meel loogama eg ilaahay marka wuu imaanaya hal yanduruuna ilaa an yaatiyahumullaahu waa ka aayadda labaad fiiriya hal yanduruuna ilaa an ta'tiyahumulmalaa'ikatu haddaad odhan lahayd ityaankan malaa'ig baa imaanaysa ilaahay baa isku cadfoo yidhi malaa'igta baa imaan ilaahay baa imaan aayaadka rabbi baa imaan waana kala duwan yihiin wawdulmuqaayaray ku tusinaysaa waxaa la mida dhulka markii la burburiyo qiyaamada wa jaa'a rabbuka rabbigaana uu yimaado rabbi wuu imaanaya kuwii hore la macnota sidee buu u imaanaya keyfiyada ma naqaano in la isweydiiyana sax ma ah ayib malaa'igtuna way imaan ilaahiiyo malaa'igtii saf ku jira maaha malaa'igtii saf ku jirta malaa'igtii oo ku jirta ayaa imaanaysa ayib halkaas marka aayaadkaa dhowrka ah oo saddexdaa aayadooda horeeto dee ityaankii ilaah iyo majiigii meesha waa ka muuqata laakiin aayaddan dambeeto musanifku xaggee u deliishaday aada uguma cadda meesha wa yowma tashaqaqu samaau bilhamaami wanuzila almalaaikatu culammada qaar ka mid ah waxay yidhahdaan sida sheekh kitaabkaa sharxayo sharx mufiida leh alcuquud dahabiya ah, suldaan alcumeyri raxmatullahi caleyh wuxuu leeyahay waxaa suurtowda inuu uula jeedo malaa'igta soo degitaankeeda iyo soo degitaanka ilaahay inaysan isshabihin ayuu rabaa ayadda inuu ku caddayo wa yowma tashaqaqu samaau bilqamaami wanuzila almalaa'ikatu tanziila malaigtana waa la soo dejin ilaahay wuu soo degayaa laakiin malaa'igta waa la soo dejinaya ilahay baa soo dejinaya soo degitaankooda iyo kan allana meella isagama eka dhankaa inuu ka milicsanayo mooyaane lafdi hadda ku cad ilaahay baa soo degaya meeshaas ayada ama imaanaya waxaa weeyaan ma ah aayadda koobaad oo baabkan ku soo aroortay hal yanduruuna ilaa an yaatiyahum ullaahu ilaahay inuu u yimaado fii dulalin dulalku waa hoosas iyo har harar oo min alkhamaami daruuro xaggood ka ahaaday ilaahi baa daruurtii ku dhex jira ma aha oo daruurtu ay dhinacyada kaga jirta ibnu jariir dabari aayaddan sifaatki aayaatu sifaat inay ka mid tahay buu tafsiirkiisa sugay sidaasaan u rumaynaynaa buu yidhi ilaahay wuu imaanayaa makhluuqii u imaan daruurtuna ayana waa makhluuqa ilaahay qayb ka mid oo loo imaanayo jirto oo ilaahay uu soo dejinahayo joogto weeye marka ilaahay wuu imaanaya ilaahay wuu imaanayaa malaa'igtuna way imaan laakiin ilaahay baa iyada keenaya waa makhluuq wa qudiya alamru arrinkiina waa la xukumo dadkii ilaahay beeniyey halaagoodiya waa la maamulo waa la xukumay hal yanduruuna miyay sugayaan ilaa an yaatiya inuu u yimaado mooyaane hum ayaga allaahu alle fii dulalin hoosas dhexdood oo min alkhamaami daruura xaggood ka ahaaday walmalaa'ikatu malaa'igtuna ay timaaddo oo waqudiya la dhammeeyooo la xukumo al amru arrinkii taladii kuwa halaagooda ah daliilka ku soo arooray ilaahi imaanshihiisu waa daliil naqli ah qur-aanka iyo sunnadu wixii ay sheegeen maan ku ekaanaynaa bas hal yanduruuna ma sugayaan ilaa an taatiya inay u timaado mooyaan hum ayaga almalaa'ikatu malaa'igtu kow ow yaatiya ama uu yimaado rabbuka rabbiga aw taatiya aw yaatiya ama ay yimaadaan bacdu aayaati rabbika rabbiga aayaadkiisa qaar ka mid ah kalaa idaa dukkat markii la dumiyooo la burburiyo oo la riiqo al-ardu dhulka dakkan dakkan burburin dhammaystiran oo wajaa'a uu yimaado rabbuka rabbigaa walmalaku malaaigtuna ay yimaadaan waa ismu jinsiyo malaaigtu dhan baa soo wada gelaysa jinsiga safan safan xaalay malaa'igtu yihiin kuwa siman ma dhacday inuu imaamu axmed ibnu xambal awilay iyo maalig iyo wajaa-a rabbuka ay amru rabbika waa la tilmaamaa laakiin haddii la dabagalay ma sugna inay awileen ma sugna wajaaa amru rabbika iyo amar ilaahi baa imaanaya iyo ma i sugna ma y sida sidaa awgeed rag badan oo xaabilada mutaaqii muxaqiqiintooda ka midihii waxay sheegeen lafdigaas axmed loo tiiriya xambal ibnu isxaaq nin la yidhaahdo ayaa la tafaruday oo gooni la noqday waana wax ka soo horjeeda mabda lagu yaqaanay axmed ibnu xambal marka muusan awilin asaga iyo imaamu maalig midna salafkuna sifaadka ilaahay in la waxa weeyaan sidoodaa loo daayo oo daahirka oo sidaa ka muuqato loo daaya kayfiyadoodana ilaahay loo bandhigo sidaasay yaqaaneen laakiin waxaa dhici kartay mararka qaarkood ayad inay isku khilaafaan ay isugu khilaafayaan aayaddaanu ma aayaatu sifaat baa mise aayaatu sifaat ma aha ninkii yihahda waa aayaatu sifaat aayaatu sifaat buu ku daraya ninkii yihahda aayaatu sifaat ma ahana wuxuu leeya dee aayaddaanu sifo ilaahayba ka hadli mayso waxaa ka mida ah tusaale ahaan fa inamaa tuwalluu fatama wajhullaahi fatama wajhullaahi ma wejigii ilaahibaa mise waa qiblatullaahi waa masale culimmada selafku ay ku kala arag duwan yihiin yowma yugshafu can saaqin baa ka mid ah ma shidaa loola jeedaa mise waa saaqullaahi subxaana ayadana waa ku kala aragduwan yihiin marka maaha inay sifada isku khilaafsan yihiin tafsiirkeeda ee waxaa laga wadaa sifadaanu ma ifaayadaani ma sifaadka ilahay bay ka hadlaysaa mise waa maya ayib wa yowma maalin tashaqaqu ay dildilaacayso assamaa'u cirku bilhamaami daruuro xaggoodna ay kala dildilaacayso oo wanuzila la soo dejiyo almalaa'ikatu malaa'igta tanziilan soo dajin ayib soo dejin iyo wa qowluhu ilaahay hadalkiisa uu yidhi wayabqaa wuu harayaa wuu baaqi ahanayaa wuu jirayaa wajhu rabbika rabbigaa wejigiisa wejigii duljalaali weynanka u saaxiibka ahaa iyo walikraami maamuusidda kullu shayin shay kasta haalikun mid dhimanaya weeyaan oo baaba'aya ilaa wajhahu ilaahay wejigiisa mooyaane sifadani waa sifadii toddobiyo tobnaad waana sifatulwejhi ilaahay inuu weji leeyahay soomaalidu way ku dhaarteen wejiga ilahay baan ku dhaarto ku odhanay wejiga ilahay baan ku dhaartay waa sax waad dhaaran karta labadaa aayadoodoo aan macnaynuuna musanifku hawsha iyadaa ku sheegay sifadaas ilaahay iyo tilmaantaa in loo sugo culummadii salafu saalix waa ku ijmaacsan yihiin wax khilaafa kama qabin hal qof ayaga ka mid ah mid kale kuma khilaafin waana sifa daatiyo ilaahay sifaadkiisa iyo tilmaamihiisa kamida mid ah mar walba ku tilmaamaya wejigu wejiga makhluuqoo aad taqaanid iyo kan ilaahay isma shabahaan xayaatada makhluuqoo aad taqaanid somaynaan somar allahu laa ilaha illaa huwa alxayu iyo tan ilaahay inaysan isa shabihin tanna waa la alqowlu fii bacdi sifaati kalqowli fii bacdi meeshii kuwaa marisay unbaad kuwaana marin xayaatada makhluuqa ma shabahdo tan ilaahay wejiga ilaahayna ma uu shabaho kan makhluuqa sifadaasi marka waa sifa daatiya naskaasaa nusuus badan baa ku soo aroortay waana mujmacun calayhi oo wax khilaafa ma leh a'immadii selafka sifadaas ayada ah weligood iskuma khilaafi ayib laakiin waxaa dhacaysay sheegnay aayad ama nas in la yidhaahdo naskaani ma sife ilaahay buu ku tusinayaayo meeshaan ma u deliishan kara sida faama wajhullaahi ma ayadahanay la macno tahayo wejiga ilahay ka warramaysaa mise weji maahana qiblay ka warramaysaa dee ninkii yidhaahdaa sifaadka ilahay bay ka mid tahay aayaadkanoo kala macno dhigahaya faama wajhullaahi halkaa wejiga alla ahaaday ninkii yidhaahda sifaadka aayaadkiisuba aayaatu sifaat maahana inuu qiblo ku fasiraayey dee wixii la isku haystayba ma aha tani dayib marka sifatulwajhi labadaa aayadood ayuu musanifku u keenay raxmatullahi caleyh ibnu teymiyana wuxuu tilmaamay salafku inay mujmac ku yihiin sifada ilaahay in loo sugo kitaabkiisa talbiisuljahmiya ayuuna sidaa ku tilmaamay raxmatullaahi calayh ayib qur-aankana meelo dhowre kaga soo aroortay ilaahay subxaana wa tacala iyadoo loo sugayo ilaa taqriiban ma sideed meelahasagaal meelahaasaan male mowduuca kusoo aroortay wayabqaa wuu harayaa oo baaqi buu noqonayaa wajhu rabbika rabbigaa wejigiisa qolyaha wilaa waxay leeyihiinoo leexinaya ayagoo wax kale ka cararaya rabbigaa daatadiisa ayaa haraysa daato oo daatada maxaad ka doonteen way ka cararayaan wejiga inay ilaah usugaan waxay leen weji anagu waxaan naqaanaa jaarixadan caadiga aho wejigaa la yaqaano oo bani aadamkaoo murakabka ahoo mujasamka aho jismiga laho waar hadda waxaan shakiga kugu dhashay iyo maxaabaad markii horeeto u sawirataybee bani aadam ma samayn kartid miyaa inaad tirahdee sifadaan ilaahay waa leeyahay tan makhluuqana ma shabbahdo sidii xayaatadaad u sugtay iraadada u sugtay cilmiga u sugtay samciga iyo basarka u sugtay kuwaana waa lamid kuwaana waa la mid ayib wayabqaa wajhu rabbika wejigii duljalaali weynanka iyo u saaxiibka ahaa iyo walikraami maamuuska iyo sharafta kullu shayin wax kasta haalikun mid dhammaanaya weeyaanoo baaba'aya ilaa wajhahu ilaahay wejigiisa mooyaane iyo wa qowluhu ilaahay hadalkiisa maa maxay baa manacaka kuu diiday ibliis an tasjuda inaad u sujuudid limaa ruuxii khalaqtu aan ku abuuray biyadaya labadayda gacmood wa qaalat waxay tidhi alyahuudu yahuud yadullaahi ilaahay gacantiisu maqluulatun mid la laabay weeyaan ilaah wuxuu yidhi qullat waa la laabay oo ikhbaar laga dhigo ama habaar laga dhigoo la yidhaahdo qullat ha la laaba aydiihim gacmahooda wa lucinuu waana la lacnaday yuhuud bimaa shaygii qaalu ay yidhaahdeen sababkii bal yadaahu ilaahi labadiisa gacmood mabsuudataani kuwo la fidiyey weeye yunfiqu ilaahay wuu quudiyaayoo bixiyaa kayfa sidii yashaau alla uu doono halkaa musanifku wuxuu ku sheegay sifadii siddeed iyo tobnaad oo ah sifatulyadayni ilaahay laba gacmood in loo sugo laba aayadood buuna musanifku sheegay oo halkaa ku sheegay raxmatullaahi calayh sifadaas ilaahay in loo sugo sifatulyadayn oo ilaahay uu ku tilmaaman yahay makhluuqa kuwoodana mel aysan ka shabihin ayadana wax khilaafa male salafu saalix waa isku khilaafsan yihi waa isu khilaafsan yihi sifaadkaas ayaga ah ayib sifatlyadayni waa masale muttafaqun calayhi ah waxayna ka mid tahay sifaadka dad badan oo mutakalimiintii muslimiinta ka mid ah iyo ay waxa weeyaan ee ku oo ee qaab kale u awileen oo qaarkood ay ku awileen qudro awood qaarkood ay ku awileen nicmo iyo waxyaalaha la midka ah way dhacdaa luqa alcarabiya masale ogaada alyadu in nicmo lagu fasiro ama qudro lagu fasiraaye waa wax luqa alcarabiya caadiyo la yaqaano oon ceeb lahayn masalada ogaada laakiin aayaadka marka laga hadlaya aayaatu sifaat oo ilaahay uu yad asagu sheegtay inaad nicmo ku fasirtid ama aad u leexisid qudro waxay kaaga baahantahay tahay dee deliil inaad keentid ama aayad qur-aana ama xadiid nebi ama ijmaac waxaad ka hadlaysidna waa sifo ilaahay midna intaa ma jiro sidaa awgeed sifadan taniyada ah oo ilaahay ku soo aroortay oo ilaahay isu aaneeyey waa laba gacmood oo ilaahay uu leeyahay ayib dhowr qaabba ilaahay waa isugu sugay gacmahaas kow mar wuxuu sugay ilaahay oo rasuulka ka soo aroortay sal lla ly slm axaadiid badan oo gacmihii tilmaama ka bixinaysa tusaale ahaan waxaa soo aroortay bukhaari bay ku sugantay fi sax buhaari yadwi llaahu ilaahay inuu duubaya asamaaa biyamiinihi waalarda biyadihi lkhraa xadiidku buhari buu ku yaalla ilaahay maalinka qiyaame dhulka gacanta midigtaahu ku duubaya samada ka wadaa dhulkana gacantiisa kaleu ku duubaya waxaa la mid ah qofkii wax sadaqaysta oo sadaqada la baxa fi saxiix muslim waxaa ku sugan sadaqadii uu la baxay walow haba yaraatee ilaahay baa gacantiisa ku qabanaya fatarbu fii kafi raxmaani allaha raxmaankaa calaa cashiisa ayay ku barbaaraysaa oo ilaahay baa u kobcinaya sadaqadii ayay markaasi qiyaamada waxay u imaanaysaa aad u tiro badan midig iyo calaacal laakiin tan makhluuqa meella kama shabbahdo waxaa la mida gacantii ilaahay wuxuu u tilmaamay rasuulkiisu faro oo wuxuu nebigeen u sheegay sal alla alay mar walbana aad maqashaan inna quluuba bani aadama bayna isbicayni min asaabici raxmaan soo midaan maqal aadamaha quluubtoodu waxay ku dhex jiraan laba farood oo faraha ilaahay ka mid a dhexdooda yuqalibuhaa kayfa yaashuur rabuuna u gedgediyaa ilaahay marka midig iyo calaacal iyo faro intaba xadiidku waa ku soo aroortay waxaad u jeeddaa bal yadaahu mabsuutataan inay fidsan yihiin gacmaha ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaad arkaysaa yabsutu yadahu bileyli habeenkiibuu gacantiisa fidinaya xadiidka qaa ku soo aroortay liyatuuba musiiu nahaar maalinka qofkii xumaha sameeyey su toobad keeno habeenkiibuu gacanta u fidinayaa kulli marka waxay ku tusinayaan ilaahay gacan gacmahaas uu leeyahay gacmo xaqiiqa inay yihiin laakiin aysan makhluuqa meella ka shabihin meel looga ekayn meel loogama eka taasi marka waa qodobo waa masale muhiimadaada leh wasamaawaatu madwiyaatun biyamiinihi qur-aankii bay ku sugan samaawaadka maalinka qiyaamo waa la duuduubaya ilaahay baa gacantiisa midigtaa ku duubaya subxaana wa tacaala waxaa nabigeena ka sugan bukhaari iyo muslim yadullahi yamiinullaahi mal-aa ilaahay midigtiisu waa buuxda barwaaqo iyo khayr iyo khasaa'in bay ka buuxdaa qodobkaasi marka waa qodob oo tafaasiishii ay lahayd gacantuuba axaadiistii ku soo aroortay qodob labaad waxaad arkaysaa usluubka ay ku soo arooreen markaad fiirisid usluubu taxqiiq wax loo yaqaano oo ah sifadii uu gacanta ahayd oo ilaahay nebigu ku tilmaamay inuu mararka qaarkood si waadixa usii sheegoo kaleeto usii faahfaahiyo tusaale ahaan nebigaa marka wuxuu maalin ka warramay ilaahay inuu gacantiisa midigtaa samaawaadka ku qaban doono oo ilaahay ku qabanaya subxaana wa tacaala markaasuu ilaahay samaawaadkii iyo dhulalkiiiyo intuu duuduubuu weliba dhaqdhaqaajinaya ligligaya nabigu mimbarkuu saaraa markuu saxaabada saa u sheegayay markaasuu gacantii saas leeyahay nebigu sal lay sl maaha inuu shabahayo gacantiisa iyo gacantii ilahay isku shabahayo laakiin wuxuu rabaa nebigu sifadii inuu u taxqiijiyo sifadan inuu ilaahay leeyahy subxaana wa tacaala waa soo aroortay saddex ilaahay laba waxyaalood bay ku tilmaantay u fiirsada qodobka koobaad waxay ilaahay ku tilmaameen yad gacan inuu leeyahay qodobka labaadna waxay ku tilmaameen bakhaylnimo yuhuuddu wax ka afxun laba arka sheegin ilaahay inuu bakayl yaho gacan adag yahay sideedan ogaado qofkii gacan laha la yihahda hebel waa gacan adag yaho waa bakayl ama deeqsi la waa gacan furan yahi ilaahay marka haddaad gacanba u diidid sida jahmiyadiiyo intii ku ta'asurtoo tira ilaahay gacanba ma leh oo wixii dhanba ka salbi soo diidayd hadda bakhaylnima xaggee ka imaanaysaa marka ayib marka laba waxyaalood bay tilmaameen ilaahay gacan bay ku sheegeen waxay labaada ku sheegeen bukhli u fiirsada wa qaalat ilyahuudu yadullaahi ilaahay gacantiisa oma jeedaan maqluulatun waa la laabo waa bakhiil bay yidhaah ay sheegeen tii dambeoo bukhliga ay ku tilmaameen bu ilahay ka jawaaba tii kaleetana kama jawaabe qullat aydiihim ayaga gacmahooda ha la laabaale kaar ku dhacdo hog iyo hantole allah ku sallito ayagii marka bukhligiiba lagaga jawaaba ayib ilaahay gacan ma meeshaas odhan laha haddii waxa wey hawshaasi khaldan tahay halkaa ayuu odhan lahaa qaybtaasna waa qayb muhiimaddeeda le qofku inuu ogaado qullat aydiihim sidaas weeye marka sifaadka ku soo arooray iyo axaadiidta ku soo aroortay aad bay u tiro badan tahay ilaahay subxaana wa tacaala nebiyullaahi aadam markuu abuuray waxyaalaha uu khaas kaga dhigay waxaa ka mid a ah gacmihiisu ilaahay ku abuuro sidaa owgeed ibliis wuxuu ku yidhi maa manacaka an tasjuda limaa khalaqtu biyadaya labadayda gacmood wixii aan ku abuuray inaad u sujuudid maxaa kuu diiday haddii ay noqon lahayd hawshaani nicmo iyo qudro dee ibliisba qudrada ilaahay baa ilaahay ku abuura ibliis marka iyo aadam wax abuurka xagga uu kaga fiican yahay aadam ma jiri lahaynoo wuxuu odhan lahaa oo hadda anigaba qudradaadaad igu abuurtaye maxaa see waxyiin buu odhan lahaa ibliisna waa lagu yaqaana inuu ilaahay ictiraado ka hor yimaado laakiin muusan odhan sababtu waa mataqaanaa ilaahay baa gacmihiisa ku abuuray kitaabka towraada ilaahay baa gacantiisa ku qoray subxaana sidee ugu qoray ma naqaan mana garanayno wax cilmioo saaka aan ka dheefayna baarbaaritaanka inaan baarra sidee ilaahay u qorayno ma i jirto nebiyullaahi aadam gacmaha ilaahay uu ku abuuray nooceebay ahaayeen ilahay laba gacmood buu sheegtay bes waa u sugaynaa waa u mana diidayno labadaa tilmaamood ilaahay in loo sugo waa mujmacun calayhi cinda salafi saalix wax khilaafa ayaguna ma leh awishay ee muslimiinta ka mid ah iyo dawaa'iftooda oo tafsiirkaas ku simbirixday waxay ku fasirayaan markii la yidhaahdo war labadan gacmood markaad nicmo ku fasirtaan xaggee geynaysaan ma ilahay laba nicmo keliyuu leeyahay waxay ku fasirayaan nicmo daahira iyo nicmo muuqata ha ayay ku fasirayaan nicmo daahira iyo nicmo muuqata saasay marka marka laakiin waxaan leenahay sifaatkan ilaahay baa isku isku tilmaamay kow nebigiisuna waa ku tilmaamay sala allahu calayhi wasalama saddex saxaabadii iyo salaful ummana way ku tilmaameenoo way sugeen ayib marka masaladaasi waa masalo noocaas sidaa ogeed ragga sugay waxaa ka mid ah abulxasan ashcari baa ka mida ah, baaqilaani baa ah, rag badanoo a'immadii ka mida muslimiinta oo xataa qaarkood lagu yaqaanay sifaatka qaar ka mida inay awileenoo leexiyeen sifaatkan way saliman way ogolaadeen marka waa sifa ilahay sifaatkiisa ka waa sifo iyo tilmaan daatiyo ilaahay daatadiisa ku tacalluqda meelle kama shabahdo marka nuhbituhaa waan sugaynaa bilaa tashbiih cidna u ekaysiin mayno haddana waa nasahaynaa ilaahay inuu makhluuqiisa meel ka shabaho waa ka nasahaynaa waxaan leenaha maya laakiin ma diidayno oo ma awilayno meel kale ku leexin mayno haddaad tidhaahda jaarixo ayaan anigu gacan u aqaanaa tan dhaqdhaqaado oo igu taalaan aqaanaa waayahay xayaatada ilaahay aad u sugaysadoo taqaani tee weeye samciga ilaahay aad u sugaysadoo taqaani kee weeye cilmigaad ilaahay u sugaysay kee weeye iraadadaad ilaahay u sugaysa kee weye basarkaad ilahay u sugaysa kee weye waxaa taa kaga jawaabteed baa tana jawaab noqonaysa waxaad leedahay ilahay cilmiguu leeyahay lakin cilmiga makhluuqa ma shabaho qofka ku khilaafsana wuxuu ku odhanayaa laba gacmood buu leeyahay laakiin kuwaaga ma shabahd meel ogama eg ilaahay weji buu leeyahay laakiin kaaga meel ogama eg ilaahay wuu sarreeyaa laakiin taadoo kaleeta ma ah ilaahay maqlaa laakiin taadoo kale ma wuu naxariistaa naxariistaadoo kale ma ah, ah. buu noqdaa taadoo kale ma ah wuu caroodayo dad bay carada ilaahay ku dhacdaa ilahay naga badbaadiya taadoo kale ma ah shuqullo dayib hal xaboo sifaadka meeshii aad marisid ayaad kuwa kalena marinaysaa dayib haddaadan daatadii ilaahayba aqoonin oo ilaahay daatadiisu say tahay aadan garanaynin sifaadka keyfiyadoodana ma garanaysi marka lafdigaanaad sugaysaa macnihiisaad sugaysaa wixii keefiyaadana ilahay baad u bandhigaysaa subxaana wa tacaala maa maxaybaa manacaka kuu diiday ibliisow an tasjuda inaad u sujuudid limaa ruuxii khalaqtu aan ku abuuray biyadaya labadayda gacmood wa qaalat waxay tidhi alyahuudu yahuud yadullaahi ilaahay gacantiisu maqluulatun waxaa munaasaba inaan isku baraarujino yaddii iyo gacantii mar waxay soo aroortay iyadoo mufrad ah yadullaahi had soo ma jeed ilahay gacantiisa ayib limaa khalaqtu biyadayana ayadoo laba xabaahad arkaysaa arkaysaayo laba gacmood la sheegay marna waxaad arkaysaa iyadoo la jamcinayo awalam yarow annaa khalaqnaa lahum mimaa camilat aydiina gacmaheenna marka hal gacan laba gacmood iyo gacan iyo gacmo badan sidee la isu waafajinaya ma isdiidayaan halka gacan haddii la sheegay waxaa weeyaan ilaahay gacan tabaaraka aladii biyadihi lmulku waa mufrad mudaaf ahoo dee cumuum bay faa'iidaynaysaa taniye haddii la sheegayna ayadu waxa weeyaan taniyada nasbayba cadadka ku taha jamac haddii la sheegayna oo jamac la sheegay hadda taniyada laftirkooda waa aqaluljamci culamo badan baa qabta waa midda labaade tafsiir labaad baa jiroo ah jamcu waa tacdiim iyo weynayn ilaahay wuxuu leeyahay innaa naxnu nazalnaa addikra annagaa soo dejinnay yaa wax la soo dejiya ilahay keligii soo maa inaa nanu inaa anaga naxnu anagaan marka maxaa laga wadaa waa tacdiim ilahay uu isweynanaya walaqad khalaqna alinsaana insaanka anaga abuuray yaa abuuray allah jamcan marka muxuu yahay kuu muuqda meesha oo lafdiga ka muuqda waa tacdiim iyo weynayn awalam yarow anaa khalaqnaa mimawalam yarow annaa khalaqnaa lahu mimaa camilat aydiina gacmaheennuna waa tacdiimkii iyo weynayntii khalaas ma isdiidaysa marka inaad tacdiim ku fasirtid iyo inaad tidhahda dee waa jamac jamacana weliba waxa weeyaan dee labaa u yaray labadiina way noqdeen kuwaasi iyo in la yidhaahdo yadullaahi haddii la ifraadiyo ma diidaysa taniyada ma diidayso taniyada ayib soo hosgelaysa wa qaalat waxay tihi alyahuudu yahuud yadullaahi ilaahay gacantiisu maqluulatun mid la laabay weeyaanoo waa mid wax bixinaysa ma ah ilaah wuxuu yidhi qullat ha la laaba aydiihim gacmahoodo walucinuu waa la lacnaday bimaa qaaluu wixii ay yidhaahdeen sababkii baa lagu lacnaday bal yadaahu ilaahi labadiisa gacmood mabsuutataani kuwa la fidiyo weeyaan yunfiqu ilaahay wuu bixiyaa kayfa sidii yashaa uu doono soo ma jeeda ayagu ilaahay bukhli bay ku sheegeen ilahina wuxuu yidhi yunfiqu kayfa yashaa hadduu adiga wax kuu diiday bakhaylnimo inuu wax kugu diiday maahane asbaabo kalaa dhici karta inuu kugu diiday inaadan mutaysan buu arkay iyo waxa weyaan hadduu yaa dhici karta waxaa dhici karta in dib lagaaga dhigay oo lagugu imtixaamayo yunfiqu kayfa yashaa ayib iyo wa qowluhu ilaahay hadalkiisa wasbir lixukmi rabbika fainaka biacyunina wa xamalnaahu calaa daati alwaaxin wa dusur tajrii biacyunina jazaaa liman kaana kufir ayib wasbir adkayso nebiga suubanow lixukmi rabbika rabbigaa xugumkiisana ku sabar fa innaka adugu biacyuninaa xifdinteenna ama indheheennaad ku sugan tahay wa xamalnaa waan qaadnay hu nebi nuux calaa daati alwaaxin calaa safiinatin doon dusheed baan ku qaadnay doontaasoo daati alwaaxin alwaaxu saaxiib ah alwaax iyo wa qodobo iyo masaabiir tajrii xaal ay soconayso doontaasi bi biacyuninaa aragtideenna ay ku soconayso jazaa'an ree nebi nuux qolyihii nebi nuux beeniye waa la halaagay jazaa'an abaalmar darteed liman ruux la abaal marinaya kaana ahday kufira mid lagu gaalooboo la dafiray wa alqaytu waan riday calayka nebi muusow dushaada maxabbatan jacayl oo minnii xaggayga ka ahaaday walitusnaca si laguu sameeyo laguu doorto calaa cayni xifdintayda iyo aragtidayda musanifku sifadan sagaal iyo tobnaad wuxuu kaga hadlayaa sifatul cayni ilaahay wuxuu u sugay weji oo ka soo hadlay aayadaha qur-aanka wuxuu kaloo usoo tilmaamay laba gacmood sifatul cayn buu halkaana kaga hadlayaa ilaahay inuu il wax ku arka tan makhluuqana meella kama shabahdo uma eka meella ugama eka ayib afar aayadood buu musanifku halkan ku sheegay oo masaladaa u deliishanayo wasbir lixukmi rabbika fa innaka biacyunina waa la jamciye u fiiriya biacyunina indheheenna wa xamalnaahu calaa daati alwaaxin wadusur tajrii biacyunina waa jam meesha ka muuqata wa alqaytu calayka maxabata minii walitusnaca calaa cayni ayaduna waa jam waxaa meesha ka muuqda ayib isdiidi maysa marka ayaguna waa sidii hore aan usoo marnay oo kaleeto afartaa ayadood oo meesha ku sugan waxaa ku soo aroortay sifadan caynaynka ma laba indhoodba mise waa hal horta hal nas ah oo sariix ku ah masalada oo inta ansaxay weliba ku cad ilaahay laba indhood inuu leeyahay sidii labada gacmood oo kale ugu caddahay ma jiro mufradna wuu soo arooray ayadoo ah jamacna wuu soo arooray laakiin lafdi taniye ah oo saxiixa oo sariix masalada ku ah ma uu jiro axaadiid laga fahmahayaa jirta culimmaduna ay u deliishadeen sidaa awgeeda imaamu bukhaari raxmatullaahi calayhi kitaabkiisa kitaabu towxiid ayuu ku keenay walitusnaa calaa cayni baabu qowlilaahi tacaala buu u deliishaday wuu keenay marka iyadoo mufrad ah ayadoo jamacana wuu keenay xadiidkii masiixudajaal xadiiu anas inuu ahaan umalaynayaan wuu keena oo waa ka dambaysiiyey xadiidka masiixudajaal nebigu markuu ka warramay sal alla alayhi wasalama uu yidhi ilaah iyo masiixudajaal isuma eka masiixudajaal ilaahnimuu sheega doonaa qiyaamada markuu yimaado dad badan baa ku kadsoomaya run moodaya iska ilaaliyu marka nebigu sal lay slm ilaahiyo asagu isuma eka masiixu dajaal waa il cawaran yahay ilaahina ma indhacawarna ma ilcawarna bu ma ilcawarna ayuu ku yidhi marka gacantuu ku tilmaama markaas ishiisu marka waa taxqiiq buu u xaqiijinaya nebigu sal alih wasalam ayib laba indhood in loo sugo ilaahay aimo badan oo ummadii muslimiinta ka mid a ah, yaa martay imaam ibnu khusayma ka mid ah raxmatullaahi ayaa ka a ah. labaduba waa aimadii shaaficiyada waaweynada oo selafka laalakaayi ayaa ka mid ah alimaam alashcari baa kamida mid ah baaqilaani baa ka mid ah ayib weliba abulxasan wuxuu sheegay ilaahay sifadaas labada indhood in loo sugaa inay mujmac tahay oo ummadihii aimadii selafka isku waafaqsan yihin khilaaf ka jirin ragga sugay abu ismaaciil alharawi baa ka mida ibnu qutayba ka mid a waa sifo khabariya waxa lagu ogaanayo kelia waa khabar xag ilaahay ka yimaama xagga rasuulka sal alay wasalam xaqiiqo ah oo aan la awilaynoo meel kale la aadsiinaynin daatiya ah oo ilaahay daatadiisa ku tacalluqday subxaana wa tacaala qolyaha marka diiday oo le tafniya lama ogola iyo qolyaha sugay labaduba daliil nas masalada ku ahoo sariix ah oy u haystaan oo ama aayad qur ama xadiid ah ma uu jiro lakiin ijmac baa jira ijmaaca abu xasan iyo kayrkii soo guuriyeen oo ah ilaahay subxaana wa tacaala labadaa tilmaamood in loo sugo sifatulcaynayn ah ayaa jirta ijmaacasaa jira ayib isdiidina maayaan hal lafdig mufradin inuu ku yimaado ama jamcana ku yimaado mufrad ama taniye ku yimaado ma isjira sababtoo taniyaduna maslada nasbay ku tahay mufradkuna haddii la idaafeeyo cumuun buu faa'iideen jamcuna labadii unbuu mid soo gelaya aan soo sheegnay wasbir adkayso nebi muxamedow lixukmi rabbika rabbigaa xukumkii ku adkayso fa innaka adugu biacyuninaa aragtideenna ayaad ku sugan waan kuu jeednaay waana ku xifdinaynaa labadaba waa sax wa xamalnaa waan qaadnay hu nebi nuux calaa daati alwaaxin calaa safiinatin doon doontaasoo daati alwaaxin looxax iyo alwaaxu saaxiib ah iyo wa dusurin qodobo iyo masaabiir oo haddee alwaaxda waxa la isugula dhuftay waa masaabiir tajrii xaal ay soconayso biacyuninaa aragtideenna jazaa'an abaalmar ayaana doonta ugu qaadnay nebi nuux kuwii kalena u halaagnay liman ruux la abaal marinayo kaana ahday kufira mid lagu gaaloobay waa lagu gaaloobay nebi nuux baa lagu gaaloobay nebi nuux kuwii beeniya abaalmar lagu abaalmarinaya nebi nuux ayaa isagana doon loo fudeeyey kuwii kalena la maasheeyey ayib kafarana waa qir'a kale jazaaan liman kaana kafara oo halaagaana wuxuu u dhacay abaalmar la abaalmarinayo kuwii gaaloobay wa alqaytu waan riday calayka dushaada nebi muusow maxabbatan jacayl oo minii xaggayga ka ahaaday sifatulmaxaba somayna soo marin iyo walitusnaca in lagu sameeyoo lagu doorto calaa caynii aniga aragtidayda iyo xifdintayda ayib iyo wa qowluhu ilaahay hadalkiisa uu yidhi qad samica wuu maqlay allaahu alloo wuu aqbalay qowlalatii tii hadalkeeda tujaadiluka nabi moxamedow kula doodaysay fii sawjihaa ninkeeda shanigiisana kaala doodaysay oo watashtakii u sheeganaysay ilallaahi alle u ashtakoonaysay wallaahu allana yasmacu wuu maqlayay taxaawurakumaa wadahadalkeenna inallaaha alle samiicun alla maqal badan weeye basiirun wax walbeetana arka iyo wa qowluhu ilaahay hadalkiisa uu yidhi laqad samica wuu maqlay allaahu alle qowlaaladiina kuwii oraahdooda qaaluu yidhi inallaaha alle faqiirun sabool weeyaan faqiir oan waxba haysan bay yidhaahdeen wa naxnu annaguna aqniyaau kuwa tanaadoo waxhaystaanna yidhaahdeen ayib iyo wa qowluhu ilaahay hadalkiisa uu yidhi am yaxsabuuna ma waxay moodayaanoo la tahay annaa annagu laa nasmacu inaanaan maqlayn sirahum sirtooda iyo wa najwaahum faqooda balaa arrinkusay moodeen ma aha wa rusulunaa rususheenna iyo malaa'igteennu ladayhim agtooday ku sugan yihiin yaktubuuna ayagoo qoraya ayib innii anugu macakumaa la jirankiinaan ahay asmacu waan maqlayaa oraahdiinna wa araa waan arkayaa waxaan horay u soo marray sifatu samci walbasari soo ma waxaynu soo sheegnay dhowr aayadood musanifku inuu u sheegi doono labadaa masalo qayb ka mida marka waa soo qaadanay nicmaa yacidukum bihi waan kusoo qaadanay laba aayadood baan soo qaadanay kuwa kaleetana waa inagii niri beyjkan sideedaad buu ku sheegi doonaa aayadihii marka dhimanaa samciga iyo basarka ayuu musanifku halkaan inoogu qoray marka masale inugu cusub ma aha qad samica allaahu qowl alatii tujaadilka waa gabar saxaabiyadoo nebiga inta u timid odaygeediibay ka ashtakoonaysa wuu i guursaday gabarnimadaydiibuu idhaafiyey dhashiibuu iga dhammaystay maalinkan ugu baahi badnaabu waxa weeyaan iska cayriyey marka ninkiina way rabto kama maaranto oo way rabtaa ilmihii hadii ayada la yidhahda hay qaatana way dayacmayaan haddii laga qaatana ilmihii kama maaranto marka ninkii bay rabtay caaisha waxay leedahay gurigaygay timid gabadhu nebiguna waa ila joogay ayada iyo nebigaa wada hadlayey hadalka nebiga ay kula hadlayso qaybo ka mida ah waa iga qarsoonaayeen qaybna waan maqlayay ti anigii la fadhiyey waxyaalihii aan maqli waayey ilaahay baa fowqi sabca samaawaad ka maqlay tiri haddee ilahay samcigiisa miyaa wax la mida jiraan wax walba ilahay waa maqlaay markaasuu ilaahay ka jawaaba qad samica allaahu samica waa inagii laba macno kusoo sheegnayoo maqalka caadiga ah waa lagu fasiraa waxaa kaloo samica macnaheedu noqonayaa saxna nusuustana kusoo aroortay aqbalid oo samcu qabuul ah wuu ka aqbalay tii nebi maxamed oo kula doodaysa ilaahayna u ashtakoonaysa wallaahu yasmacu waa mar labaad in allaaha samiicun basiirun labadii sifaba wa kuwa laqad samica allaahu qowla aladiina kuwii hadalkooda ilaahay wuu maqlay ilaahay aflagaadeeyey am yaxsabuuna annaa laa nasmacu sirahum wixii qalbigooda ku jira iyo waxay ku faqeenoo sirta iyo najwaha waxa udhexeeya sirtu waa wax qalbiga ku jira sirtuna waa wax qalbigii laga soo saaro najwaha afka ka soo baxay laakiin dadka laga qarsanayo labadaba ilaahay wuu maqlaya innii macakumaa asmacu waan maqlayaa hadalkiinna wa araa waanan idiin jeeda ayb marka kulli waa ifaad hal meeloo ku wada socdo wey ayb alam yaclam biana allaha yaraa aladii yaraaka xiina taquumu wataqalubaka fi saajidiina inahu huwa asamiicu alcaliim waqul icmaluu fasayara allaahu camalakum warasuuluhu waalmu'minuun halkaana waa sifadii labaatanaad ilaahina wuxuu kaga waramayaa saddex aayadood oo meeshaan ku qoran sifatu ru'ya ilaahay inuu wax arko wejigaan soo maray indhahaan soo maray aragtidii ilaahay inuu wax arko oo ilaahi subxaana wa tacaala uu wax arko saddex aayadood buuna musanifuu ku sheegay raxmat ullahi calayh الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله 哎呦！ sifadan marka labaatanaad waa sifatu ru'ya ilaahay inuu wax arko subxaanahu wa tacaala qaabka aadamaha iyo makhluuqay wax u arkaana ma shabahdo ilaahay aragtidiisa iyo qaabku wax u arko ilaah wuxuu yidhi innanii macakumaa asmacu wa araa aayaddaa horeeto waan hadda macnaynay innanii macakumaa asmacu wa araa qeybtii horeeto samciga ku saabsanay sifatu samcina calaaqila leedahay qaybtan dambeeto oo ru'yada ku saabsanna xiriir bay la leedahay marka waa laba laba dhinac bay waxa weyan ku tacalluqaysa laakiin musanifku hadda wuxuu u deliishanayaa alam yaclam miyuusan ogeyn abujahal buu ilaahay ka warramaya annallaa bianna allaaha alle yaraa inuu arkayo u jeedo miyuusan ogeyn aayaddaas marka waa aayad sifatu ru'yuna musanifku u deliishanaya alladii allihii yaraaka ku arkayay xiina waqtiga taquumu aada istaagaysid iyo wa taqallubaka gadgadoonkaaga fi saajidiina kuwa sujuudayo tukanaya dhexdooda aada gadgadoomaysid innahu alle huwa asagaa assamiicu allaha maqalka badan ah hadal kasta ilaahay wuu maqlaa alcaliimu ee aqoonta badanoo wax walbeetaba og wa qul waxaad dhahdaa nebi muxamedow icmaluu camal faloo shaqaysta fasa wuu arki doonaa allaahu alle camalakum camalkiinna horeyna wuu ogaa wa rasuuluhu rasuulkiisuna camalkiinna wuu arki doonaa walmu'minuuna mu'miniintuna camalkiinna way arki doonaan munaafiqiintii baa laga warramayay a wixiina walaaqdaale ilaahayna waa idin arkaya rasuulkuna waa idin arki doonaa muminiintuna waa idin arki doonaa saddexdaa aayadood marka musanifku wuxuu u deliishaday ru'yatullaahi ru'yada iyo aragtida ilaahay loo aaneeyo loo tiiriyo laba macno ayay leedahay laba nooc weeye ru'yatu cilmin oo ah ilaahay wuu arkaa loola jeeda wuu og yahay innahum yarawnahu baciidan wa naraahu qariiba qiyaamadii baa laga hadlayay ayagu waxay moodayaan qiyaamadu wax fog inay tahay wa naraahu anaguna waxaan ognahay oo u aragnaayo ku ognahay ku ognahay oo ku yaqiisannahay inay waxa weeyaan dhowdahay inahum yaruunahu baciidan wanaraahu qariiba ayb ru'yada labaadna waxa weye waa ru'ya basariyo ilaahay inuu arka ah oo u jeedaba ilaahay marka waxbuu arkaa waxna waa ogyaha wax walbana waa ogyaha wax walbana ilaahay waa arkaa wax ka qarsoon mare laa yakhfaa calayhi shayun fi lardi walaa fi samaa ayib mar haddaad sidaa ogaatid haddaad dadka ku dhex jirtidna ilaahay inuu ku arkayo haddaad tukanaysid ilaahay inuu kuu jeedo haddaad soo kacda ilaahay inuu kuu jeedo camalkaaga iyo qalbigaaga ilaasho qof ilaahay uu u jeedo oo waardiyeysan oo la ilaalinaya inaad tahayna ogow taxadarna muuji markaas oo inaad xumaato ku dhacda iskaiska ilaali ayib iyo wa qowluhu ilaahay hadalkiisa oo alla yidhi wahuwa shadiid lmixaal wamakaruu wamakara allaahu wallaahu khayru lmaakiriin wamakaruu makran wamakarnaa makran wahum laa yashcuruun innahum yakiiduuna kaydan waakiidu kayda musanifku halkan wuxuu kaga waramayaa waa sifadii labaatan iyo koobaad iyo tii labaiyo labaatanaad waxay noqonayaan almakru walkaydu waa laba sifo oo sifaadka ilaahay ka mid a ah. almakru walkaydu wuxuu ku bilaabay musanifku wahuwa al shadiidu lmixaali dhagartiisa iyo waxaa weeyaan miday daran tahay weyi culummada qaar ka midna waxay yidhahaan shadiidulmaxaal waxaa weeye shadiidulintiqaam gudashadiisu miday daran tahay weeyaan wa makaruu way dhakreen wa makara wuu dhakray allaahu alle wallaahu allana khayruulmaakiriin inta wax makrisa oo wax dhagarta midka ugu khayrka badan weeye wa makaruu makran wa makarnaa makran wahum laa yashcuruun nusakda qayb baan qorin wa makaruu way dhakreen makran dhagar wa makarna annaguna waan shirqoollay makran shirqool walxal hum ayaguna laa yashcuruuna aysan dareemayn wa qowluhu iyo ilaahay hadalkiisa innahum ayagu yakiiduuna way dhagrayaan kaydan dhagar wa akiidu anuguna waan dhagrayaa kaydan dhagar sifaadka noocaan ah qur-aanka dhowr qaab bay ugu soo arooreen ilaa lix lix nooc bay ugu soo arooreen lafdiga kayd ah waa kiidu somahayd hadda mu jeedaan labo iyo lafdiga makri ah waad arkayseen wa wamakaruu makran lafdiga khidaaca ah yukhaadicuuna allaha wahuwa khaadicuhum alstihzaa allahu yastahziu bihim annisyaan nasullaaha fanasiyahum ayadana wuu ku soo arooray sukhriya ilaahay uu ku jeesjeesa ayagana intaba way ku soo arooreen lixdaasba waana sifaat muqaabalo oo laba dhinac bay leeyihiin qof xumaata kula maaganaa iyo dhibaato in asagii lala dabagediyaay qofka sidaa sameeyey sharaf iyo wanaag bay u tahay sidii ku habboonaydna markii la sameeyo ciddii ku habboonaydna lagu sameeyo shaygu wuxuu noqonayaa sharaf laakiin meel aan munaasab ahayn iyo si aan munaasab ahayn wixii haddaad u ridid foolxumuu noqonaya ilaahay marka taa damba maleh qolyahani ilaahay iyo muminiinta isku dayaan inay dhagraan inay shirqoolaan inay xumaato la maagaan ayagana ilahay wuu la dabagedinaya sifaat marka bixaddi daatihi mar walbeetaba waxa weeyaan ammaan dhan walbeeta ka keensanaya ma ahane markii ay timaado wax ay gaaladu la maagan yihiin ayagaa jeesjeesay ilahay baa ku jeesjeesay makri bay la yimaadeen ilaahay baa ku sameeyey kayd bay la yimaadeen ilaahay baa ku sameeyey waxyaalahaasoo kaleeto wey sukhriyay la yimaadeen ayagana ilaahay baa ku sameeyey markii ay xumaato la yimaadaan buu ilaahay la dabagedinayaa marka wuu la dabagedinaya waana ammaan iyo sharaf qof cadowgaaga ah oo dhibaato kula maaganaa oo waxa weeyaan balaayo kuu maleegayey marka ayada su'migeedi waa dib ugu celisida adugu awoodna adu leedahay aqoonna adu leedahay sharaf iyo ammaan wey laakiin makriga iyo dhagarta iyo shirqoolka iyo wax isdabamarinta inagu aynu naqaano ma ah shuqula kumale male faanqoolka waxaan akhriyaynaa waa aayado qur-aan ah wax qortay ma aha wax meesha iska saarsaaran maaha waa aayado qur-aan nebigu saasuu uga hadlay sal alla wasalam saxaabadu saasay uga hadleen waxa aynu naqaano oo maskaxdeenna ka guuxayo bani aadamka dhagartiisa iyo shirqoolkiisa iyo makrigiisa iyo jeesjeeskiisa iyo shuqulla kumale meella kama shaba tan ilaahay waa mid dan walba ka ammaan ah cadowgii ilaahay oo la maagaran xumahana uu la dabagediye wey sidaas weeyaan wamakaruu wahuwa alla shadiidu lmixaali makrigiisu miduu daran yahay weeye wa makaruu way dhakreen wa makara allaahu ilaahina wuu dhakray wallaahu allana khayrulmaakiriina inta wax dhagarto cadow xumaata la maaganaa la dabagediya midka ugu khayr badan weeye wa makaruu iyo wa qowluhu wa makaruu makran way dhagreen dhagar wa makarnaa makran annaguna waan dhagarno waa la dabagedinay wahum laa yashcuruuna ayagoon weliba ogeynba waxa ku dhacahaya wa qowluhu iyo hadalka ilaahi yidhi innahum ayagu yakiiduuna way dhagrayaan kaydan dhagar waa kiidu anna waan dhagrayaa kaydan dhagar iyo wa qowluhu ilaahay hadalkiisa in tubduu haddaad muujisaan khayran wanaag ow tukhfuu ama aad qarisaan hu wanaaggii ow tukhfuuh ama ad qarisaan hu wanaaggii ow tacfuu ama aad dhaaftaan can suu xumaato fa inna allaaha alle kaana wuxuu ahaaday cafuwan alla tirtirid badan qadiiran ee awood badan walyacfuu ha tirtireen walyasfaxuu ha isaga jeensadeen alaa tuxibbuuna miyiidaan jeclayn an yakfira inuu idiin dhaafa allaahu alle lakum idinka wallaahu allana hafuurun alla dhaafid badan weeyaanoo raxiimun naxariis badan sifadan halkan ku taallaayo oo sifadii ah labaatan iyo saddexaad waa sifatul cafwi cafinta ilaahay sifadeeda wey wuxuuna musanifku halkaa ku sheegay laba aayadood fa in allaaha kaana cafuwan halkaas waa mid walyacfuu walyasfaxuu alaa tuxibuuna an yakfir allahu lakum halkaas ayadaana miduu musanifku u deliishaday ayib labadaa sifo labadaa aayadoodbu wuxuu u deliishaday sifatulcafwi u deliishaday waxaa aayadda ku qoran labada aayadoodba in tubduu khayran aw tukhfuuhu aw tacfuu can suu-in fa inna allaaha kaana cafuwan taas waa cafwi tan dambeetana waxay sheegtay hafuur bay sheegtay ma isku midba mise farqi u udhexeeya haddii la yidhaha farqi baa udhexeeya kee sii xeel dheer labadan tilmaamood culummada qeyr waxay leeyihiin cafwiga iyo makfirada waxaa xeel dheer cafwiga sababtoo cafwigu waa almaxwu dembigii qofkaan uu galay in laga tirtiro laga masaxo nag laga dhigo makfiraduna waa asturid laguu asturo marka wixiioo laguu asturay iyo wixiioo lagaa tirtiray oo nag lagaa dhigay laga dhigay waxaa sii xeel dheer bay leeyihiin wixii oo la tirtiray marka alcafwu ablaqu min almaqfira qolyana waxay leeyihiin maya maqfiradaa sii xeel dheer oo maqfiradu dhowr qodob bay koobsatay kow horta mar waa satrioo dembigii aad gashay ilaahay waa kuwaasoo maqfarka waxaa la yidhaahdaa koofyadda halbadbireedka aho dagaalkii loogu talagalo madaxa la gashado mar dembigii aad gashay ilaahay wuu kuu asturayaa kow waa marka labaade ilaahay ciqaabkii dembigan ka dhalan lahaa ayadana waxa weeye waa kaa ridaya waa marka saddexaade darajuu ilaahay ku siinayaa iyo hawaab saddexdaba maqfirada laga helabyara marka maqfirada ayaa ka waasicsan oo ka guda ballaaran cafiga labaduba waa laba tilmaamoodoo ilaahay u leeyihi labada tilmaamoodda almaqfiratu iyo walcafwu waa laba tilmaamood ilahay lou leeyahy allahuma innaka cafuwun tuxibu lcafwa facfu canii soo nebigu caaisha ma barin ilaahay marka waa cafin badane ilaahay waa cafin badane cafintuna waxa weeye wixii aad gashay ayuu ilaahay kaa tirtiraya ilaah iga tirtiro igu hoobi wey ayib wa qowluhu iyo ilaahay hadalkiisa uu yidhi walilaahi alcizatu walilaahi alla waxaa u sugnaaday al alcizatu sharaf walirasuulihi rasuulkiisana way u sugnaatay iyo walilmu'miniina mu'miniinta iyo wa qowluhu ilaahay hadalkiisa can ibliise ibliis asagoo ka warramayo uu yidhi ibliis fa bicizatika ilaahow sharaftaadio cisadaadan ku dhaartaye la ugwiyanna waan baadiyaynayaa oo dhuminayaayoo baadiyeyn hum aadamaha ajmaciina dhammaantood hal xabana ka tegi maayebi sifadan afar iyo labaatanaad waa sifatu lciza ilaah in loo sugo subxaana rabbika rabilcizati soo maynaan soo marin marka sifatu lcizati ilaahay in loo sugo cizada ilaahay loo aaneeyo oo loo tiiriyaayey waxay noqotaa saddex qaab bay noqonaysaa saddex qaabba way ku timaadaa kow cizo inay ku timaaddo xagga qadarka iyo sharafta iyo maamuuska iyo wanaagga iyo makaanada ilaahay marka walilaahi alcizatu sharaf iyo wanaag buu leeyahay waxay labaadoo ku timaadaa cizadu alqahru waalqalaba ilaahay inuu addoommadiisa ka adag yahay shay walba ilaahay waa ka adag yahay wax ilaahay culays ku ah oo ilaahay cajzi iyo wahsi gelinayaa ma jiro ayana ilaahay wuu leeyahay qahri iyo qalaba qaybta saddexaadoo cizadu ay ku timaadda waxaa weeye alimtinaac cid ilaahay ku dhiiran karta oo ilaahay wax u geysan kartaa ma i jirto cid walba ilahay waa ka adagyahay ciddii isku dayda ilaahay inay dhib u geysatana waxba uma geysanayso ayada umbaa banjari ayada unbaa bajaraysa marka ilaahay wuxuu ka hufan yahay wax kasta oo xumaato ah iyo nuqsaan iyo dhimanaansho marka cizo ayuu saddexdaa dhanba ka xagga sharafta iyo karaamada xagga awoodda hadday noqoto xagga nuqsaan iyo ceeb inuusan lahayn walilaahi alcizatu ilahay baa iskale bixaddi daatihi iskiisuu cizo u leeyahay cizada rasuulku iyo muminiintu ay leeyihiin ilahay baa siiyey ma la fahma laakiin ilaahay tuu leeyahay cidna ma siin isagaa iskiisa u leh walirasuulihi walilmuminiina marka saasaa laga wadaa fa bicizatika ibliis wuu ogaa ilahay inuu cizo leeyahay awood inuu leeyahay inuusan nuqsaan lahayn inuu waxa weeyaan karaamo iyo sharaf leeyahay ayaan ku dhaaranayaa marka waa sifa ilahay sifaatkiisa ka lauqwiyannahum waan baadiyeynayaa ajmaciina dhammaan wallahu aclam sala allahu wbaaraka calaa nabiyina muxamedi waaalihi wasaxbii ajmaciin